bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllah وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صaalح bn cbdillahi الcusaymi غafar allah lah wlahm jamiiعa biisnaadi kuli minhm ilى sfyan bn cuyayna can amr bn dinar can abi qamuusa mowla cabdillahi bn camr bn caas can cabdillahi bn camr bn caasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllah عlيh wali wslm alraaximuuna yarxamuhm الرaxman irxamu man fi اlardi yarxamkum man fi الsma ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراهم أصول المتن خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ليفوزوا بسعادة العاجل والآجل فهذا هو المجلس العشرين من مجالس إقراء وشرح كتاب الوافي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 dhiso fadliga uu leeyahay uu baabkan u baab yahay xadiidka saddex boqol iyo todoba iyo lixdanaad can cabdilaahi can cubaydilaahi alkhawlaani can cubaydillaahi alkhawlaani waxaa laga wariyey ninkaas cubaydillahi alkhawlaani waxaa la yidhahdaa cubaydullaah ibnu اlswad ayaa la yidhaahdaa alxaafid ibnu xibbaan eh, wuxuu ku sheegay fi iqaat inuu nin iqa yahay iyuu sheegay weyaan cubaydillaahi ibnu اlswad alkhawlaani annahu taabicigaas samica wuxuu maqlay cumaana cumaan ayuu ka maqlay ibnu cafaan ahaa radia allahu tacala canhuma yaquulu cumaan cinda qowli اnnaasi dadka markay yidhaahdeen fiihi isaga xiina banaa goortuu dhisay xiina banaa goortuu dhisay masjida rasuul rasuulka calayhi sala slam masjidkiis markuu dhisay dadka hadalkooda isagoo ka jawaaba ayaa wuxuu yidhi innakum adinka akartum waad badiseen hadalka iyo waxsheegga wa innii anna samictu nabiya nabiga ayaan ka maqlay sala allahu calayhi waali wasalam yaquulu nabiga isagoo lah man banaa qofkii dhisa masjidan masjid dhiso qaala bukayrun oo ruwaadda xadiid ka mid ah wuxuu yidhi xasibtu waxaan u maleeyey annahu isaga qaala inuu yidhi yabtaqii isagoo dalba bihi dhismaha masjidku dhisa wajhalaa wejiga alle bana allaahu allah u dhisa lahu isaga milahu masjidkaas oo kale filjannati ayuugu dhisaa weyaan xadiidkan sayid cumaan radi allaahu tacaala canhu arda ayaa masjidka nabiga sidaan xali u soo marnay dhisay oo waasiciyey weliba dhagxaan quruxsan oo hardhan la qurxiyey ku dhisay tiirashi ka dhiga muxuu ahaa dhagxaan ka dhigay arintaas iyada ayaa dadkii ay ka hadleen oo waxay yidhahdeen sida uu nabigu ka ogaa oo abubakar uu ka ogaa cumar uu ka ogaa iyo wixii lagu dhisi jiray materialki noocii lagu dhisi jiray maxaad ugu bixisay oo saa u yeeshay ayaa lagu dhaleeceeyey markaasaa wuxuu yidhi hadalkiina aad buu tiro batay aad ka hadlaysaan nabigeenaan ka maqlay alayhi salatu salaam isagoo le qofkii masjid dhisa isagoo ku dalbaa wejiga alla subxaana wa tacaala inuu alla subxana wa tacala uga dhisa masjidkaas mid la mid ah ama guri lamid mid ah uu jannada u dhisan weeyaan marka fadaaisha iyo fadliga in la dhisa masaajidda ay leedahay ayuu xadiidka caddaynaya weeyaan baabu lmasaajidi masaajidda ayuu u baab yahay baabun almasaajidu masaajidda axabu lbilaadi dhulka meesha lagu kalgacaylo badan yahay weeyaan ila allah alla weyne xaggiis masaajidda ilaahay subxana wa tacala uu leeyahay oo ilahay dartii loo dhisay waa goobaha oo alla subxaana wa tacaala arlada gudaheeda ugu jecel yahay bilaadda wuxuu la jeedaa arlada xadiid saddex boqol iyo sideed iyo lixdanaad can abi hurayrata waxaa lagu radia allahu sakhri dawsi weeyaane ana rasuula rasulka all sal slem qaala nabigeenna wuxuu yidhi axabu lbilaadi dhulka meesha loogu kalgacaylo badanya ilallahi alweyne xaggii masaajiduhaa masaajideeda weeyaan wa abqad lbilaadi dhulalka meesha loogu naceybka badanya ilallahi alweynan aswaaquha waa suuqyaalkeeda masaajida waa guryaha allow ku leh subxana wa tacala adduunkan aswaaqdana waxaa weeyaan meesha shayaadiinta aroortii iyo habeenkii ay calamada ka taagtaan weeyaan oo suuqa qofki jooga inta dembi uu ku dhaca ama inta muxuu ahaa been uu ku dhici amaba inta muxuu ahaa dulmi uu geli ama inta uu najsi iyo najsi waxyaabahan ay yihahdaan ama fulliska uu geli iyo inta indhihiis ay waxan ku dhacayaan bal eega oo fiiriyo iyo inta xaaraan oo lagu kala wareegsado dhanka kalena waxaad eegtaan marka masaajidda allah subxaana wa tacala inta dikr alle lagu guta inta alla lagu barya subxaana wa tacaala inta alla lagu xusa inta alla mxu lagu caabuda marka isma lahan laba meelo isku baab ah ma ahan weeyaan baabun laa tushaddu looma adkeeyo alrixaalu heeriyada iyo safarka looma adkeeyo oo looma dhuujiya ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid ma oyane meel kale qofka heeryada uma adkaysto oo safar xoog oo boorsoodhin loo qaata oo heryada loo adkeeya looma sameeya intaanan ka ahayn saddex masjid macnaheeda waxaa weyaan safar lagu magacaabi kara safar oo cibaado meel looga safra oonan saddexda masjid aan ahayn ma jirta saxna ma ahan mana toosna waa qalloocan tahay weyaan xadiidkaaaad can abi hurayrata waxaa la weri radi allahu tacala anhu arda can inabi nabigeena wuxuu ka wary sal slam qaala nabigeena wuxuu yidhi laa tushaddu looma adkeeyo alrixaalu heeryada iyo muxuu ahaa eh, guuritaanka rixaasha waa raxliga heeryada la saara neefka lagu guura ama geel ha noqdo ama faras ha noqdo koorihii wix la midkaha weeyaan rixaashaas marka qofka markuu saara oo muxuu ahaa eh, heeryada saa loo adkayna waa qof markuu meel dheer u socda inuu sawtii u socda ood muxuu ahaa alaabtii lagu safri lahaa iyo boorsoodhinkii iyo wixii qofka u diyaarsado ma soconays laakiin markii aad meel dheer u socoto ood safar dheer gelaysid qofka uu isdiyaarinaya marka isdiyaarintaas iheeryadaasoo la adkeeyo looma sameeya ilaa ilaa alaaati masaajida saddex masjid intaanan ka ahayn kan koobaad almasjid alxaraami masjidka xurmada lahaa kacbadii xajkii aa loo aadi cumradii aa loo aadi salawaadkaas mudaacafka ahoo boqolka kun sida noo imaan insha allahu tacaala u dhiganta ayaa waxaa weeyaan loo aadi wahakada marka taas iyada safar dheer waa loo geli ka wamasjidi rasuulihi sal اlah slm masjidka nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam iyo wamasjid اlaqsa iyo masjidka aqsa beyt اlmaqdis oo waxaa weeyaan gaalada yahuudda ay gacanta ku hayaan saddexda masjid inta aanan ka ahayn meel kale oo safarle loo geli kara cibaadana qasadka u yahay ma jirto weeyaan saasuu nabigeenna cadayna calayhi salatu salaam culimmadan waxay ka soo qaateen arrinta ayada xadiidkan waxay ka qaateen oo u in ayna bannaaneen ziyaarada maqaabirta iyo adrixada in safar dheer loo gala ziyaarada waa laisfaray waana sunna nabigeenna cala sl slam wuxuu ku sheegay fawaaid badan ay kamid tahay fa ina tudakiru alaakhira aakhirada in lagu xasuusta ayuu nabigeena sheegay calayhi salaam marka iyadoo sida ah hadana in safar dheer loo gala oo heeryadii la adkaysto oo loo diyaargaroobo oo tabaabasho la gala arinta ayada ah arrin ansaxaysa ma ahan cibaadana maqsadka uu yahay sidaa darteed meel heeryada loo adkayn kara oo safar dheer loo geli kara oy bannaan tahay ama ay mustaxab tahay oonan ahayn saddexda masjid ma jirta ayay culimmada u daliishadeen raximahumullah raxmatan waasica xadiid saddex boqol iyo todobaatanaad can abi hurayrata waxaa lg radi allahu tacala anhu arda ana nabiya nabigeena sal slm qaal nabigeena wuxuu yidhi salaatun salaad oo fii masjidii masjidkayga lagu tukado haadaa ee kana khayrun ayaa ka khayr badan min alfi salaatin kun salaadood oo fii maa siwaahu masaajidii kale oo ka lagu tukada ama meelihii kale oo ka lagu tukada ayaa waxaa weeyaan fadli badan oo khayr badan weeyaan ila almasjid alxaraam masjidka xurmada lah ma oyane kale oo dhan intaan masjidka xaraamka ka ahayn masjidka nabiga ka fadli badan siduu xadiidkan caddaynaa laakiin sida adilo kale ay caddaynayso iyo axaadiid kale in masjidka eh, xaraamka boqol kun uu ka fadli badan yahay ama boqol kunoo jeer uu kaga lalaa badan yahay salaadda hadda aan ku tukanna masjidkan cishaha aan ku tukanna halkan ee ceshaha lagu tukada masjid alxaraamka boqol kun ay isdheer yihiin weyaan kun oo jeer ay isdheer yihiin waa fadlullahi man yashaa sidoo kale masjidka nabigeena calayhi sala slaam qofka markii ceshaha hadda ku tukada annaga wuxuu naga dheeryahay kun salaadood ayuu naga dheeryahay waa fadlullahi yu'tiihi man yashaa qofkii ceshahan ku tukada masjid alaqsa innaga salaadeenna aan ku tukanay halka masjidka nabiga masjidkan aan ku tukanay abubakr asidiiq iyo masaajidda la midka ah ayuu ka dheeryahay weyaan adilo kale iyo xadiis kale ayaa ku soo aroortay marka fadliga isaga in loo qasta oo loo aada meesha ayada wax haddayna waa iska muuqataaba waa shay cad boqol kun oo salaadood meeshaaad ka helaysid halkii salaad iyo meesha aad muxuu ahay kun salaadood ka helaysid iyo meesha aad ka helaysid shan boqol iyo meesha hal ah waa kala duwan yihin marka in loo safro way mudanta iyo weliba safaro dheer loo gala oo kharash aad u badan lagu bixiyo laakiin qabrigaan aadaya oon safar dheer u geli oon cibaado ka dooranaya oo dan kalena ayna jirin waxaa weyaan ta ayada ah xadiidkan wuxuu caddaynaya jirin arrinta ayadaa iyo xadiiska la macnaha baab nahyi reebid liska reeb ayuu u baab yahay can binaai masaajidi in lagu dhuldhiso calqubuuri qubuurta dushooda qabriyada in masaajida lagu duldhisa in laiska reebay waxaa la mid ah ayadana masaajidiioo dhisan in qubuurta la dhexgeliy waa la mid xadiid saddex boqoliyo ko iyo toddobaatanaad can caaishata waxaa laga wariyey asidiiqa binti sidiiq wa cabdillahi bni cabaasin radi allahu tacala qaala waxay yidhahdeen umulmuminiin caaisha iyo mxuah ibnu cabaas cabdullahi ibnu cabaas ibni cabdilmualib ibnu cami nebi sal slem waxay yidhahdeen lamaa nazla markuu soo degay lamaa nazala goortuu ku soo degay birasuuli illaahi sal alla slem nabiga alle markuu ku soo degay maxaa ku soo degi almowtu weyaan sakraatulmowtka ayaa kusoo degey dafiqa nabigu wuxuu guda galay yaraxu inuu ku tuura uu saara wejigiisa yaraxu inuu ku tuura uu saara khamiisatan go calaamadala ama gobusta inuu saara oo lahu isaga nabiga u sugnaaday nabigu uu leeyahay calaa wajhihi wejigiisa inuu saara ayuu nabigu gudagala alai slat markii malkumowtkii uu soo xaadiray oo sakaraatulmowtkii uu nabiga eh, ku degay wuxuu gudagalay go astaamalahoo leemleen iyo mxu diilamalah inuu nabiga cala slat slam saa u saaro weeyaan kow fa ida ktama markuu kicin uu ku qabto markuu mxuu ahaa ku ciira oo taqriiban qofka ay neefta uu ka neef qabatoomo fa ida htama markuu ku kullaado ama uu ku neef qabatimo ama uu ku ciira nabigeenna calayhi salaatu wasalaam biha go'i saarnaa biha iyadii saarnayd khamiisadii saarnayd kashafahaa nabigu uu faydiya can wajhi wejigiisa wuu ka faydiya markii aad neefta ay qabata ood ku xuurtooda nabiga calai sl slam uu iska qaadaya kow faqaala wuxuu yidhi nabigeena cala sla slam wahuwa kadalika isagoo xaalada iyada ku sugan wuxuu yidhi lacnatullah lacnada alle cala alyahuudi yahuud dushooda ha ahaato iyo wanasaara nasaara qolyahan kirishtanka ah ee yahuudda allaha naclada oo naxariista allalah ka fogoy weyaan ittakhaduu waxay ka samaysteen oe ka yeesheen qubuur ambiyaa'ihim nabiyaalkooda qabriyaalkooda waxay ka yeesheen masaajida meelo lagu tukada ka yeesheen yuxadiru nabiguu digayaa caaisha hadalka alahe iyo ibnu cabaasin maa sanacuu wixii ay sameeyeen ayuu nabigeena ka digaya calayhi salaatu wasalaam naftii ayaa ka bixi rabto sakaraatulmowdka ayaa nabigu ku sugan yahay markaasuu leeyahay allahna calada yahuud iyo nasaar qubuurtii nabiyaalkooda ayay ka yeesheen masaajid oo masaajidii ay geliyeen weyaan saasuu nabigen le alai slam marka lama ogola in qubuurtii masaajidda laisdhex geliyo haddii qabri halkan uu ku yeelo kadibna masjid laga dul dhiso iskala waxaa iskala meesha qabrigaa iskalaha masjidka waa laga tuuraya meesha iskala burburinaya hadii masjidka u dhisna oo qabriga la soo geliyana qabriga ayaa la qaadaya oo mxuuah meel kale ayaa la geyni weyaan qofkii ayaa laga saari meesho meel kale la geyni marka alxaqu lisaabiq qofkii soo hormaray ama ciddii soo horraysay ayaa xaq yeelanaysa laakiin masjid iyo qabri inay isqaataan ma suuragalayso waxaa imaan karta marka oo laga yaabo inaad isweydiinaysaan nabigeenna calayhi afdal asalaatu aska tasliim fii masjidihi in maanta qabriga iyo masjidka ay saaran yihiin soo sida maaha rawdadii markii laga baxa maa bayna beytii wa minbari beytkii caaisha radia allahu tacala an ayaa nabiga lagu duugay iyadoo la fulina nabi kasta meeshuu ku dhinta ayaa lagu duugaa lagama qaado nabigeena cadi calayhi salat marka arinta ayada see liisu waafajini sidee liisu waafajini arrinta ayada waa arrin mishkil ah. sida dhabta waa arrin mishkil ah oo mar cid kastoo ka jawaabta damacdana culaysyo badan iyo waxyaabo badan iyo takaluf badan mararka qaar uu galo laakiin sida ugu habboon oo in looga jawaabo u habboon waxaa weeyaan alkhulafaau araashiduun khulafadii hanuunsanaa oo nabigeenna sunnadooda in lagu dhaga uu amarka ku siiyey intoodaba intaanan abubakar ka ahayn cumar masjidku wuu waafsiciyey waad garanaysaan soo ma abuubakarna cumaanna wuu waafsiciyey oo waa kordhiyey maca daalika dhammaantood ama horey ay ka kordhiyeen ama midig ay ka kordhiyeen ama bidaxay ka kordhiyeen laakiin guryihii nabiga calayhi salaat slam guriga caaisha uu sokeeyey mid kamida mid a saarin mid ka mid a saarin xilli dambe oo aad u dambaysay ayaa waxaa weeyaan dhankaas masjidkii dhankaa loo waasiciyey oo gadaal laga mariyey gadaal laga mariyey arrintii ayada ahaydna in badan oo raggii marka ayada noolaa oo salafka ahaa way inkireen arrintaa way inkireen arin saxan maaha had la joogana masjidka uu ka babacan yahay dhanbuu kaga yara mxuu ahaa bidaxuu ka yara jira marka gelinta ayada oo masjidka gadaal laga mariyey ayaa arinta ayada laleeyahay arin saxa ma ahayn qodoba qodobkaas okay haddii arintaa dhacday oo raggii duruqu suufiya oo in badan oo ka joogi jiray meelahaas ay marka ayada sultada lahaayeen hadda sacuudiga iyo wadaadkii sheekh maxamed bin cabdilwahaab markuu meesha yimid oo qubuurtii baqiic oo dhan waxay ahayd qubada qubuurtan baqiic hadda ad aragtaan saxaabi walba qubbaa saarnaa toban kun oo qubba ayaa meesha saarnayd oo kulli saa u wada dhisan wixii ayaga ahaa khayr allah ayaa burburiyey oo ku camalfalay xadiidkii uu nabigeena kula ballamay calayhi salaatu salaam cali bin abi aalib oad ogsoontihiin qabri kor u qaadan waxyaabaha nabiga kula ballamay calayhi salatu slam waxaa ka qabri kasta oo la qaaday ma aragtid ilaa wa dhulkaad la simaysaa saasuu nabigu kula ballamay alayh sala slam sayid cali marka arrintaas raggaasa ku camal falay qubooyinka waa laga zuuliyey hadda xitaa lama yaqaano saxaabadii meeshay kala jiraan soo saa in badanoo ka mid a ah. marka waxaan kala jeedaa maxaa masjidka haddii ay saa dhacday oo arrintan arrin munkar ay tahay oo nabiga qubad laga duldhis leeg oo saal la yeelay maa laga rojiye su-aashaas oo oo maa laga zuuliye arrinta ayada jawaabteeda waxay noqonaysaa kacbada ayaa lagaga qiyaasanaya kacbada dhismaha maanta ay dhisan tahay ood aragtaan qawaaciddii nebi ibraahim calayhi afdal asalaat nebi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam qawaaciddii uu ku dhisay uu rabbi uu sheegay waid yarfacu ibraahiimu alqawaacida min albeyt qawaaciddii iyo foundationkii meesha ku yeelay ood ku dul ma ahan maanta la joogo ma ahan uma dhisno e maanta waxay tahay intii ayad ay ka yar tahay waxay ku dhacday xilligii ay kacbada niminka reer qureysheed inay dib u dhisaan ay go'aan ka qaateen nabigeen dhallinyaro u ahaa calayhi salaat dhex joogay kadibna nafaqadii iyo dhaqaalihii lagu dhisi lahaa masjidka kacbada lagu dhisi lahaa ayay ururiyeen markaasaa nafaqadii iyo dhaqaalihii xalaasha ahaa ayaa aad ugu yaraaday waa ku yaraaday ayagana waxaa ka go'an ayagoo gaalo ah in shilin xaaraan ah iyo hal mxu dirham ama diinaar xaaraan inaan la gelin kacbada ilaahi subxana wa tacaala yani mabdaas mabda xagga yeeloo laga hadlayn ayuu ahaa marka maanta masaajid in xaaraan lagu dhiso arrinta iyada ka warrama reer qurayshyada ka xishooto gaalo ah. qof mumin marka inuu masjid u xaaraan la aado sax ma ahan sax ma dhacday markii nafaqadii ay ku gaabatay waxay sameeyeen marka kacbadii foundationkii iyo muxuu asaaskii nabi ibraahim way ka soo yarayeen way ka soo yarayeen oo meeshaan aad aragteenoo saas sida bishii oo kale saa ah. dhankaas inta ayada qayb badanoo ka mid ah kacbaday ka midta lidalika salaad farada kuma ansaxays meeshayada qof ku tukada waa qof kacbada gudaheeda ku tukaday wa calaa hada alasaas waxaa weeyaan salaadiis ma ansaxays lidalika markii la gaaro wakhtiyada salaada faradka ah dadka waa laga wada saaraa bannaankaa la geeya nabigeenna calayi sl slam marka caaisha wuxuu ku yidhi caaishoy haddii aynan ahayn dadkaaga iyo qoomkaada dad gaalnimo iyo islaamitaan ku cusub haddii aynan ahayn oo quluubtooda inay inkirto arrinta aan ka baqaynin kacbada waan dubin lahaa o kadibna dhismaheedaan dib u samayn lahaa qawaacidii iyo foundationkii asaaskii uu nabi ibraahim calayhi salaam uu ku dhisay ayaan ku dhisi lahaa laakiin arrintaa waxaa diida in qulubta ay inkirto oo la yidhaahda muxamed kacbadii ilaahay uu dumiyey oo wuu bedelay in lagu sheekaysto kacarar aan kacarar ayaan u samaynaynin soomaadan garan waa kacbada ilaahay oo qiyaasteeda qiyaas areen ku dhisan waxaa la mid a marka maanta haddii la yidhaahda qabriga nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam maanta la dumiyey ka warrama ya waxaan u malaynaa waxaa weeyaan eh, iyo wixii ku nool waa la biiraacinaya dhammaanteen xataa cid naga haraysaba islaam o dhan waa soo wada yaacayaan xitaa gaaladiia mararka qaar aan laga inay joogsanin waa iska dacayada ahayd marka waxaan kala jeedaa musiibo iyo fitno ka weyn ayaa ka ratimi tagyiir munkarkana waa taqaanaan maraatibuu leeyahay man ra'aa minkum munkaran falyuhayiru biyadihi fain lam yastatic fa bilisaanihi fain lam yastatic fa biqalbihi wadalika adcafu liimaan soo saa maaha intaa waxaa wehliyey marka munkarka la doorina laftarkiisa waa la fiirinaya haddii munkarka markii munkar meesha uu yeelo doorinta ayada ah marka la dooriyey uu booskiisii macruuf imaana waa mashruuc in munkarkaa la dooniye waa lisfaray awoodna loo leeyahy munkarkii meesha waa ka baxaya macruufa imaadi kow tan labaad munkarkii ma wada zuulaya laakiin wuu khafiifi waa khafiifaya ayadna waa la zuulinaya munkarkii waxaa weeyaan meeshuu ka zuulaya laakiin waxaa imaana munkar ka weyn isagii oo hadda tusaalahaan haddii la dumiyo qubara ayada ah, oo muxuua ah masjidka dhanka laga saaro saa la yidhahdo munkarka imaan kar waan garan wax weyna imaana in dacwadaas iyo khayrkaas iyo dowladnimadaas meesha ka jirta iyo kacbada ilaalinteeda iyo sharafta iyo waxaas kulli ay isku biya raacaan oo fawdo ay noqotaa khatar sooma iyo dhibaato weyn ay imaato wacalaa hada alasaas dad badan xataa ayba islaamnimadii ay ka shakiyaan wax badan ay timaado wacalaa hada alasaas marka ayadna waa xaaraan in munkarkaas aad munkarka weyn imaana in la taabto qodobka u dambeeya oo afaraad waxaa weeyaan an yatasaawa munkarkii isagaa wuu zuulayaa laakiin munkar kaloo isaga la darajo ah ayaa imaana meesha ayadoo meesha culimada yidhaahdaan maxalu ijtihaadin weeyaan marka ta ayada waa muhiim in arrintaa la ogaado marka daliil ma noqon karta mana noqonaysa saxna ma ahan in la yidhaahdo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa qabrigiisa ayaa masjidka nabiga galay oo qubadaa laga dullisay wacalaa hada lasaas anagana waa inaan muxuua ah dadkeena dhintay oo culus oo dadka mxu ah magacala amaba culimada amaba akhyaarta ah in annagana aan masaajida gelin ama hodhisna daliil arrin noqonaysa ma ahan arrintaas waxaan isle intaas waa inta una dhihi kara insha allahu tacaala waxyaabo kaleo war tiro badan wuu jiraa oo rag yidhaahdaan falsafo inta galaan kadibna maba la qaabila iyo waxaa weyaan todoba jidaar baa ku wareegsan iyo waxbaa la sheegsheegaa laakiin baabka isaga ah intaan horan sheegnay inaan kaga kaftoonno ila haboon wallahu aclam ayib baabu lmasaajid fi lbuyuut masaajidda oo guryaha lagu dhex muxuu ahaa samaysto oo qofka gurigiis inuu meel mawlaca ama masjid ka samaysta inay bannaan mashruuc tahay ayuu baabkan u baab weeyaan xadiid saddex boqol iyo labaiyo toddobaatanaad can anas ibni malikin waxaa laga wariyey khaadim nebi sal wuxuu yidhi anas qaala ba wuxuu yidhi oo min alansaari ree ansaareed ah. wa kaana wuxuu ahaa ninka isaga dakhman nin aad u buuran ayuu ahaa dakhaamada buuri nin aad u buuran ayuu qaala rajul nin wuxuu yidhi oo min ansaar reer ansaarid ka wa kaana wuxuu dakhman nin aad u buuran lilnabiy wuxuu ku yidhi sal alla l slam aniga laa astatiicu ma awoodo asalaata sala inaan kula tukado macaka macaada kulama tukan karo oo maba markuu xataa faraskii waxyaabahaas fulo ama dameerka fulo lagu hiyaa dhulka jitama wamaa ilaa daalika culayska qaar waa imtixaan maku sooma gaari karo waxaa laga inuu isgoynaa qofkii marka makuu imaan karo yidhi masaajid kulama tukan kara ama xaafadihiisaaba fog fasanaca kadibna wuxuu u sameeyey linabiyi nabiga ala sl slam acaaman cunno ayuu u sameeyey qada oo kale wax lamid ayuu u sameeyey fadacaahu kadibna ugu yeeray arintan sida riwaayaad kale ay caddaynayaan nabigaa yidhi muxuu waan ku imaan doonaa saasuu nabiga ku yidhi ala sl kadibna nabiga arrinta u oofiyey gurigiisu ugu tagay wa nadaxa wuxuu bilbilay lahu nabiga wuxuu u oo biyo ugu shubay waayaane arafa xasiirin salli ama dirin dhinaceed ayuu bimaain biyo ugu firdhiyey weyaan oo nabiga u qoyey dirin qallashay oo waxaa weyaan weliba riwaayad qarsay sheegayaan madoobaatay ayaad eh, si ay u jilacdo ayuu biyo ugu rusheeyey oo nabiga u fidi qayb ka mid a ah weyaan fa sallaa calayhi nabigu ku dushiisa oo xasiirka dushiisa rakcatayn laba rakac ayuu ku tukaday nabigeena alai meesha ayada marka ninku wuxuu ka dhigtay meeluu ku tukada oo salaadii ku laakiin asal ahaan qofka inuu jamaacada imaado ood gurigiis ku kaaftoomin waa muhiim laakiin haddii meel duur aad qofka tusaale ahaan ama meelba islaan aad joogan duur uu degan inkastoo laga fiican yahay qofka meel masjid uusan ka dhowayn muminka daa'iman wa abadan inuu meel masjid uu jiiraan la yahay ama salawaadka masjid kasoo gaari kara u dega arrintaas waa arrin lagama maarmaana laakiin inaad tirada meelaha ka meel duur ahoo masjid aan ka dhoweyn aad ilmahaada iyo reerkaada ku tuurta arrinta ayada waxaa weeyaan waa ilqaa'a annafsi bitahluka naftaadii iyo awlaadaadii iyo reerkaaga inaad tahlukaysa ood gaalnimo iyo salaad la'aan iyo shaydaanka inuu la kelayooba aad muxuu ahay u samaysa weyaan marka arrimaha ayaga ah waa in runtii aad iyo aad loogu baraarugsanado meelaha qofku dega waxaa la yidhaha aljaaru qabla addaar intaadan muxuu ahaa meel degan ka hore jiraanka laiska eega jiraanka ugu muhiimsan ugu macaanna waa masjidka marka arrinta iyada muhiim meel masjid laga soo gaari kara uu ka dhow yahay in lagu dadaalo weyaan baablaakiin qofka daruuro ay ku dhacdo oo maalan xanuun iyo baabkaas waa baabkaas waa arrinta uu ka warrama ninka la yihahdo anas bin malik radi allahu tacala an baabu taxiyati masjidi masaajidka salaamtiisa labada rakcaw ah ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiidka saddex boqol iyo saddexiy toddobaatanaad can abi qataadata waxaa laga wariyay asulami abi qataadahan magaciisa waxaa la yidhaha alxaari ibni ribciy ayaa la yidhahdaa alxaari ibni ribci ayaa la yidhaahdaa waa saxaabi saxaabada ka mid ah boqol iyo toddobaatan xadiid ayuu nabigeena ka wariyay calayhi salaatu wasalaam wuxuuna geeriyooday afar iyo kontonkii hijrada nabigeena radi allahu tacala anhu arda abi qataada wuxuu leeyahay ana rasuula rasulka al sal l slm qaala wuxuu yidhi idaa dakhala hadduu gala axadukum midkiin almasjida masjidka falyarkac ha rukuuca oo ha tukada rakcatayn laba rakc ha tukada qabla an yajlisa intuusan fariisaanin ka hore ayuu nabigen alayh sala slam marka masjidka haddii marba la yimaado laba rakca ha la tukada xalin waa ti aan ka warramaynay oo awqaadi manhigi markaan ka hadlaynay aan yara ishaarnay baabu fadli juluusi fadhi la fadhiisa ayuu baabu fadli juluusi fadhi la fadhiisa fadligiisa ayuu u baab yahay filmasjidi masjidka la fadhiisto oo lagu nagaado fadliga uu leeyahay ayuu baabkan u baab yahay xadiidka saddex boqol iyo afar iyo toddobaatanaad can simaaka ibni xarbin waxaa laga wariyey simaaka ibni xarbin waxaa la yidhaha simaaka ibni xarb ibn almuqiira alkuufi ibn almuqiira alkuufi wuxuu leeyahay siddeetan saxaabada nabigeena ayaan la kulmay oon wax ka muxuu ahaa adragtu amaaniina min saxaabati rasuuli illahi sal ll slam ninkaas simaaka ibni xarbi waa iqa qaala wuxuu yihi qultu waxaan idhi lijaabir ibni samrata waxaan ku idhi akunta miyaad ahayd jaabirow saxaabigaas weydiinaya tujaalis mid la fadhiisto rasuul rasuulka alla sal ly nabiga ma la fadhiisan jirtay oo dadka nabiga la fadhiisto oo mxuu xadiis ka qaato oo ma ahaan jirtay qaala wuxuu nacam ha in badan baa nabiga la fadhiisan jira alayhi slat slam wuxuu ahaa nabigeenna calayi slat slam laa yaquum midaan ka kicin musallahu meeshuu ku tukaday alladii musallahaasoo iyo ku tukaday yusallii fii ku tukada asubxa salaad subax aw ilhadaata amaba salaada aroortii waa subaxii xataa taluca ashamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxda meeshuu ku tukaday ayuu nabiga fadhin jiray calayi sl slam ilaa ay ka soo baxda fa idaa alacat ishamsu qoraxdii haddii ay soo baxdana qaama wuu istaagi jiray oo abcan saas ayuu jiray wa kaana waxaa yataxadauuna kugu sheekay saxaabadii fayahuduuna markaasfa yaahuduuna qaadan jireen oo ay ka sheekayn jireen fii amri jaahiliyati jaahiliga waxyaaba dhici jiray ay soo qaadan jireen fayadxakuuna markaasay qoslayaan jaahiliyadii waxyaabaha dhaca waxaa ka ah mararka qaar inaad qof dhagax caabudo inuu timir caabudo in muxuu ahaa laga baqa geed meel yeelo in muxuu ahaa deera iyo wamaa ilaa dalika ama waxyaabahaas jaahiliga ahay oo caqlixumida ay keenaysa inay ka shekaystaan ayaa dhici jirta markaasay qosol la dhacayaan oo wixii caqlixumida ku dhici jirtay say ahayeen ay la dhacayaan markaasaa nabiga wayabtasimu isna wuu yaba muusooni nabigan wuu moonsoon jiray alayhi salatu slam marka saas ayuu nabigan ahaan jiray alayhi slam marka masjid laftarkiisa mararka qaar in waxyaabaha qaar oonan eh, aadka u liidaneen oo weliba dee nicmada in lagu xasuusta ka mid ah. iyo xumaan hore lagu soo jiro ilaahay ka soo bixiyey oo kale in la yara taabto oo si loogu digtoonaada amaba ilaahay shukrigiisa loo badiya inay diidaynin baa laga qaadana weyaan xadiidka ama baabu ahaarat masjidi masaajidka ahaaradiisa nadiifinta masaajidka baabu ahaarat masjidi masjidka ahaaradiisa daahirnimadiisa iyo wanadaafati nadaafadiisa iyo muhimadda ay leedahay ayuu baabkan u baab yahay arintan waa arrin aad muhiim u ah masaajidan hadda weynoo joogno oo taqriiban ku yar yihiin wiilasha ilmaha yaryar xaafadaha ay ka yara fog inta badan waxaa laga yaaba ilmaha inaynan nijaasaynin oo dhibaato keensanin laakiin xaafadaha ku yeel isteedyada iyo masaajida ku yeel isteedyada iyo xaafadaha ku yeelo oo taqriiban ragga ay ku yar yihiin oo caruurta iyo dumarka ay u badan yihiin in badanoo ka mid a ah waa in laga taxadiro masquhaasay orod ku galayaan ayagoo kabalaan ah kadibna waxaa weyaan horey wuxuu soo marayaa meeshii weysadii isagoo kabalaana kadibna isagoo qoyan oo wixii isku soo muxuu ahaa wada qasay ayuu kadibna masaajidka soo gelaya mixraabku soo istaaga ama soo istaagay waxaa laga yaabaa kaadidii uu kala soo baxay iyo najaasadii uu ka soo qaaday muxuu ahaa e, masqusha inuu keeno e, mixraabki inuu keeno ood wax khariba marka arrintaas aad in loogu taxadiro oo runtii xoogga la saaro waa lagama maarmaan aad bay muhiim u tahay in la ilaaliyo oo najaasada khaasatan dahaaro la'aanta xitaa wasaqda caadiga amaba xoogahoo dee gudaafadda aan dhibka iska caadigo daahirka ah waxaa ka sii daran najaasada oo qofkii cibaadadiisiiba dhaawacayso dhibaato keeni karta weeyaan ayib xadiid saddex boqol iyo shan iyo toddobaatanaad can anas ibn malik waxaa laga radi allahu tacala anhu arda waa khaadimka nabigeena calayh qaala wuxuu yidhi anas baynamaa goor naxnu anaga fi lmasjidi masjidka aan ku sugannahay maca rasuulilah rsulka allaan la joogna sal slam id jaa waxaa u yimid acraabiyun reer baadiya u yimid faqaama wuxuu istaagay markan ninka reer baadiyaha fi lmasjidi faqaama wuu istaagay yabulu isagoo kaadina fi lmasjidi arintaas qofka ma tasawuri kara inuu qof intuu soo gala masjid kadibna oo kaadi halkaa la istaago waa wax ariib jiddan ah xitaa caqliga laakiin yaabina ilahay markuu le subxana wa tacaala alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan iyo markii aad dib u fiirisaan yacni khildada iyo jafaafka iyo adayga ku jira reer baadiyaha waad waxyaabo badan hadda tusaale soomaalida reer baadiyaheeda marka laga warramo ama aad kala darnaadee mxuah soomaalida ha kala darnaato iyo deegaanada ha kala darnaadee laakiin dhaqanka baadiyaha waa jalaf adayga weyaan xitaa waxaa laga yaabaa laba qof inay iska yimaadaan oon isaqoonn ay wada hadlin nabadaan isdhihin liska hor yimaado lisdabamara lisdhaafaa laga yaaba yani waxyaabaha hariibka ay ka tahay abadan reer baadiyaha dhaqan adag bay leeyihiin waxyaabaha dabiicadda geela ay ka qaataan ayna ka tahay ariga arileyda iyo looleyda waa ka yara iyo beeraaleyda way ka yara fudud yihiin weyaan reer baadiyaha waa yimid kadibna faqaama wuu istaagay oo yabuul isagoo kukaadina fi masjid masjidki u kaadina weyaan faqaala asxaabu rasuli lahi waxay yidhahdeen mah reebtoon oo ka reebtoon maxaysay kaa noqdeen qaala wuxuu yidhi raawigii anas ahaa qaala rasul rasulka wuxuu yidhi sala allahu alayh ali wasalam laa turimuuhu war ha ku kaadagoynina laa turimuuhu ku goynina dacuuhu war iska dhaafa bal fiiriya alra'uuf araxiim laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canitum xariisun calaykum bilmuminiina ra'uufun raxiim markaasuu yidhi war u kaadiye ha ku goyni kaadida ila cudura laga qaada kaadadii qof ay ku goodo iska dhaafa kow fataraku way iskaga tageen xataa baala ilaa uu kaadida ka dhammaysto uma intaa kadib ina rasul rasul sal slm dacaahu uu yeeray markuu kaadida dhamaystay ayuu yidhi balkaali uu yeeray kow faqaala lahu wuxuu nabiga ku yidhi ina haadihi almasaajida masaajid aan oo tanna laa tasluxu uma subata lishayin wax oo min hada albawli kaadidan walal qadar iyo qurun ah uma haboona umana subata masaajidan in wax kaadi iyo qurun iyo waxyaabahaas in lala soo doonta uma subata weyaan inamaa in kale ma ahane hiya iyada lidikri illah ucuddad waxaa loo diyaariyey lidikri illah dikriga alla subxana wa tacaala iyo salaati in salaad lagu tukada iyo wa qira'ati alqur'aani qur-aanka alle in lagu muxuu ahaa akhriyo wa dikriga alle qiraa'ati alqur'aanki salaadii intaasaa loo darbay oo loo diyaariyey aw kamaa qaala siduu yidhi rasulla rasulka sal slm uu yidhi weyaan raawiya marka ah, waxuu leeyahay siduu nabiga yidhi taqriiban ayuu macno ku warinaya qaala wuxuu yidhi faamara rajulan ninbuu marka nabiga faray oo meel qowmi saxaabadii ka mida meesh fadhiday qoladii meesh fadhiday fa ja'a ninku wuxuu la yimid bidalwin wadaan weyn buu la yimid oo min maa'in biyoah fashannahu uu ku shubay calayhi dushiisa meeshuu ninku ku kaadiyay calaa bowlihi ayuu ku shubay weyaan saas ayuu daahir ku noqday marka xadiidkan axkaam badan baa ku sugan waxaa ka mid ah in meesha dhulka ah uu ku daahir noqda kaalida iyo waxyaaba la midka noocaasa ah oo cayniga aanan ahayn amaba aan saxaro meelyal aanan ahayn oo hadda kaadidaas iyo wixii la ah in biyo in lagu shuba ay ku daahir noqonaysa ayaa laga qaadanaya sidoo kale qofka jaahilka in loo dhimriyana waa laga qaadanaya oo dadka aanan mxuu ahaa qof baa xumaan samayn tusaalahaan dadbaa dad baa soo gala masaajida way tuugsanayaan way tuugsadaan qofbaa markiiba dhawaaqiyo markaasuu qabanaya wuu qortuu qabani naga fadhiiso wamaa ilaa dalika wahaakada iyo wax la mid ah, salaad ku ciyaari qof si yeeli qof baa sujuuda boobsiina uu ka siinaya wamaa ilaa dalika marka waxyaabahaas munkaraadka xataa ilmihi hadda ka warramayeen laftirkoodii oo soo horay gadaal usoo ordaayeen laftirkoodii iyo wix la si sahlan oo waxaa weeyaan raxmad iyo ay eh, xikmad ku jirta in loo zuuriyo ayaa loo baahaya munkarka weeyaan ayb xadiidka saddex boqol iyo lix toddobaatanaad can anas waxaa laga wariyey ibnu maalik an nabiya nabigeena sal slm ra'aa nabigeena wuxuu arkay nukhaamatan xaaka ama qaaxa ayuu arkay fi lqiblati qiblada ayuu ku arkay fashaqa dalika calayhi arrinka aad bay nabigu u dhibtay calayhi salat slam xataa ruwiya ilaa laga arka fii wajhi wejigiisa wejigiisa uu bedelma weyaan faqaama wuu istaagay nabigan markuu wax uu naca u arka wejigiisa laga garan jiray biyadihi gacantiisa shariifada ayuu nabiga ku xogay calah slat slam faqala wuxuu yidhi ina axadakum midkiin idaa qaama hadduu istaaga fii salaati salaadiisa fainahu isaga yunaaji wuxuu la koodaya uu la hadlayaa rabbahu rabbigiisa aw amaba ina rabbahu rabbigiisa ayaa baynahu isaga dhexdiisa iyo wa bayna qiblati qiblada udhexeeya weeyaan falaa yabzuqanna yuusun ku candhuuftufin axadakum midkiin qibala qiblatihi falaa yabzuqanna yuusan u candhuuftufin axadukum midkiin qibala qiblatihi qibladiisa xaggeeda yuusan candhuuftufin walaakin warka lagu laabaya can yasaari bidaxdiisa wa candhuuftufa aw taxta qadamihi amaba gomadiisa iyo lugihiisa hoostoda ha candhuuftufo weyaan waa haddii masjidku caro yahay kadibna in la duuga ay noqonaysa weyaan uma intaa kadib ahada nabigu wuxuu soo qaatay darafa ridaa'ihi go'iisa uu garbaha saarnaa darafkiisa soo qaatay dhinaciisa fabasaqa fiihi ku candhuuftufay si saxaabada u tusa weyaan uma radda wuxuu isku celiyey bacdahu barkiis calaa bacdi marka kale faqala wuxuu yidhi aw yafcalu haakada ama saan ha sameeya intuu nabigu ku yidhi cala sla slam ayuu kadibna saas ha sameeya ayuu yidhi weyaan taas ayaana habboon weliba hadda tiishkan iyo waxyaabahan ilaahay uu yasaray subxana wa tacaala in qofka jeebku iskaga haysto wax loo baahan weyaan su-aasha marka amaba ishkaalka imaan kara aw ina rabbahu baynahu bayna alqibla saasuu yidhi sooma aw ina rabbahu rabbigiisa ayaa baynahu isagaan musalliga oo tukana abadan waaas socona maaha tacala can dalika culuwan kabiira macnaheeda sida ayada ma ahan macnaheeda sida ayada ma ahan ilaahay subxaana watacaala istawa cala alcarsh aayadihii aad taqaaneen alraxmaanu cala arshi istawa ayn allah allah fi samaa ma garat aaminta man fi samaa marka ilaahay inuu muxuu ahaa naga sarreeyo subxaana watacaala uma baahno xataa daliil uma baahno mama baahna maanta markaa qofka aad naxa saasuu leh haddii jug ay dhacdo gacmuu karu taagaya yani biduuni iraada waa irat alatii fara nas calayha canug yar oo hadda laba jir ah ama saddex jir haddii hadda aan keeno oondhahn ilahay xaguu jira kor markiiba kor aadi u fiiriya waa wax macruufa marka looma baahno arrinta ayada macnaheeda waxaa weeyaan culimmada in badanoo ka mid ah way ka hadleen alimaam alkhaaabi wuxuu leeyahay oo ragga ka hadli ka mid a ah, macnaha ina rabbahu baynahu wa bayna alqibla waxaa waxay keensanaysaa waxay keensanaysaa xagga qasadka inaad ilaahay u jeestay marka hadda qiblada aad u jeestad allah akbar leedahay arrinteeda waxay keensanaysaa waxaad u jeesani xaggiisi awa qibladan waa lagu faray laakiin waxaad u jeesani waa allah qiblada la gaarinaad allah u jeesani korbaad aadi soo ma garan arrintaasay keensanaysaa markaasaa maqsuudka qofka aad u qasdaa dukana ayaa wuxuu noqday mid baynahu bayn qibl ahaaday saasuu ula jeeda saasay kole culmadu ku fasira marka maqsuudka ma aha allah qiblada dhex joogae waxaa weeyaan ujeedka qofku u jeeda ayaa qibladan xaggeed marka u jeesto waxay keensanaysaa in allah xaggiis loo jeedo subxana wa tacaala marka meesha iyada oo wanaaggaas iyo khayrkaad ad ka filayso ood allah subxana wa tacala xaggiisa ugu jeesanaysa ha ku candhuuftufin macnaheed waa saas ay ula jeedaan wallahu aclam baabu khidmat masjid masaajidka loo khidmeeya u baabay baabkan xadiid saddex boqol iyo todob iyo toddobaatanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda ana aswada mid madow rajulan nin ah aw imra'atan ama haweeney qof madow amaba haweeney ha noqoto amaba rag ha noqde ilan dadka carab ahaayeen niminka ree ansaar iyo ree qurayshuma ay ahaayeen nacam kaana ahaado yaqumu mid xaaqa oo nadiifiya almasjida masjidka nabiga ah, ah, nadiifin jira weeyaan famaata wuu dhintay ninkii ama qofkii madooba falam yaclam muusan ogaana nabiy nabiga bimowti gaaridiisa muusan ogaanin fadakarahu fadakara wuu sheegay nabiga daata yowmin maalin maalmaha ka mid a faqala wuxuu yidhi maa facala dalika alinsaan ninka madooba ama qofkii madooba muxuu sameeyey qaalu waxay yidhahdeen maata yaa rasulla nabi laguu dhintay qaala wuxuu yidhi afalaa aadantumuunii maxad iisoo ogeysiin weydeen faqaaluu waxay yidhahdeen innahu isaga kaana wuxuu ahaaday kada wa kada saas iyo saas ayuu ku dhintay saas qisadiisi ay ugu warrameen wakada qisatuhu qisadiisaas ahaydsaasuu ahaa saasuu anuunsaday saasuu dhintay habeenima saasay yidhahdeen weliba riwaayad qara sheegaan habeenimo in la duugay qaala wuxuu yidhi faxaqaruu shanahu arrintiisa hoosu dhigeen iska miskiin saasa ahayo annagaaba ku fillaanay waxad wax weyn looma sii saasay kolley dhaheen mala qaala wuxuu yidhi fadulluunii waxaad tusaan calaa qabrii qabrigiisa iigeeya fa ataa nabigu yimid qabrahu qabrigiisuu yimid fasalla calayh uu ku tukaday isagoo la duugay ayuu nabiguna ku tegay alai sla wa fii riwaayati muslim uma qaala wuxuu yidhi ina hadihi qubuura qubuurtan mamlu'atun waxaa laga buuxiyey oo ka buuxsamay dulmatan mugdi calaa ahliha ahalkeeda wa ina allaha la weynaana yunawirha wuu nuurinaya lahum ayaga bisalaati salaadayda aan ku tukaday calayhim dushooda yahay saasuu nabigeena cday alai sl marka ninkaas masaajidku nadiifin jire marka cid masjidka u khidmaysa la diyaariyo oy jirta waa arin mxuu ahaa sugan ilaa wakhtiga nabigeena alah slat slam lagamana maarmi karo weliba haasatan had waqtigan dadka ay tira bateen oo wax badan loo bahan yahi khidmaa baabu rafci sawti sawtka oo kor loo qaado ayuu baab yahay inuu inaan la ogolayn fi lmasaajidi masaajidda kor loogu qaado codkaas codka weyaan xadiid saddex boqol iyo sideed iyo toddobaatanaad can saa ibnu yaziid waxaa laga wariyey saa ibnu yaziid ibnu saciid ibnu hamaama weyaan saaib ibnu yaziid ibnu saciid ibnu hamaama alkinani aw alkindi aw alhudali saddexdaas kuga qabtay waa ree kinaana weyaan waa ree kindi weyaan waa ree hudayl bani hudayl saddexda baa laisku qabtay kinaani kindi hudayli ninkaa wuxuu dhashay sanadkii labada hijrada nabigeenna calayhi salatu slam geeridiisana waa laisku khilaafay nasabkiisana waa laisku khilaafay geeridiisana waa laisku khilaafay geeridiisa waxaa weyaan siddeetankii baa la yidhi hijrada nabigeenna ama laba iyo siddeetankii ama lix iyo siddeetankii ama kow iyo sagaashankii intaba waa la sheegaa weyaan ninkaas saa ibnu kuntu waxaanay qaa'iman mid taagan fi masjidi masaajidka mid taagan faxasabanii waxaa i quruux tuuray oo quruurax igu soo tuuray rajulu nin baa quruurax igu soo tuuray fa nadartu waan fiiriyey faidaa waaba isagoo cumaru ibnu lkhaaab ah radia allahu tacala an arda qofkii i dhagax tuura oo ishii tuura inuu cumar yahaan ogaaday quruuraxu kusoo tuuray uu soo jeedinayay fa qala wuxuu yidhi idhab wartag oo faatinii iikan bihaadayni labadan iikan faji'tuhu bihima waanu keenay hadda xadiidkan iyo qisadaas isma waafaqsana ya waxaan la yaabay sida ay waafaqeen bal dhegaysta marka ya xadiidkaaniso isma waafaqsana haya marka suga xoogiisa xadidkan ka sugaynaa sida la yeeli lahaa xadiidkan laga sugi bal dhegayst intaa iyagan lala hadlin marka hore ayib kadibna markuu i dhagax ayaa wuxuu yidhi fanadartu faida cumar weyaan faqaala wuxuu yidhi idhab tag fatinii ii keen bihaadayni labadan qaylinayaan oo buuqayaan ii keen weyaan fa ji'tu bihimaa waan u keenay fa qaalu wuxuu man antuma adinka kuwee tihiin kuwa atiin bal ii sheegay intad muxuu ahaa aw min ayna antuma xaggeed ka imaadeen labadiinan buuqa oo masjidku dhex qaylinaysan qaala waxay yidhahdeen min ahli aaa'if reer aa'if ayaan nahay weyaan aa'if ayaan ka nimid oo dad musaafiriin oo magaalada ka cusub ayaan nahay qaala wuxuu la wjactukuma waa ina xanuujin lahaa maxaa lagu xanuujina diradii ushii muxuu aha sayd cumar ayaa in la dhici lahaa muxuu ahaa ninka la yidhaha cumar radi allahu tacala anu arda kor u qaadaysaan aswaatakumaa sawdyaalkiinni miyaad kor ugu qaadaysaan fii masjidi rasuuli illaahi sala allahu calayh nabiga ayaad codkiina kor ugu qaadaysaan haddii aad hayn lahaydeen dad reer madiina ah waa idin xanuujin laha ayuu ninka la yidhaha cumar radi allahu marka masjidka nabiga in codka kor looga qaado lama ogola waxaa sidaasoo kale la mid ah masaajidan hadda aan joogna in cod kor looga qaado lama ogola haddii duruus ay socoto amaba muxuu ahaa salaad lagu jira ayada min baabi owlaa weyaan haye marka gabdhihaan u sheegaynaa lawajactukuma ha sameeyeen marka codka naga joojiye gabdhaha jazakum khayran gabdhaha kor jooga codka naga joojiye darsiga aan wadna fiikum ayib ah ah tegitaankaas nabiga uu meesha tagay kole culimada way ka hadlaan waxay leeyihiin qofka tusaale ahaan haddii qof in shanigan la muujiyo qofka nabiga markuu aada saxaabada ninku way yira xaqsibay u hoos ugu dhegeen soomaha marka nabiga inuu qofka muminka inuu qiimo leeyahay inuu muujiyo horta waxyaabaha asaaskoo nabiga meeshu aada taasa ugu muhiimsaneed hadii maala qofka uu musaafir yahay oo qof qariibkiisa iyo qaraabadiisa iyo qof amaba sheekhiisa iyo qof la ah, oo kale oo hortii geeriyooday uu yimaado isna uusan ku tukanin marar kaar culimmada waay fududeeyaan waxay leeyihin qofki inuu taga ood qofkii soo ziyaarta kuna tukada dhib weyn ma lahan waxyaabahaas way dhahaan marka laakiin asal ahaan qabriga in lagu dul tukada ma ahan laakiin xaalaad naadir ah oo amaba eh, cilaaqo noocaas amaba qofkii ooba la yar xaqirayoo kor loo qaada iyo waa laga yaabaa in dhibaato weynaa lehen insha allahu tacala fadl baabun laa yakhruju qofka muminka kama baxayo muslimka min almasjidi masjid kama baxayo bacda alaadaani marka la aadimo kadib qofka muminka masjid kama baxayo weeyaan oo arrinta ayada waa laga haboon yahay mana fiicno can abi shachaa waxaa laga wariyey abishacaagan magaciis waxaa la yihahdaa ashca ibnu abishacaa ashca ibnu abi shachaa saliim ibnu aswad magacaas ayuu leey weyaan wuxuu geeriyooday hijrada nabigan markayd alah sl slam boqol iyo kow iyo soddonkii ayuu geeriyooday taabicigaas qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan qucuudan kuwa fafadhiyo filmasjidi masjidka fafadhiya ayaan ahaynay hurayrata abi hurayra masjidkaan la fadhinin weyaan faadana waxaa adimay almuadinu muadinka ayaa adimay faqaala rajulun faqaama waxaa istaagay rajulin baa istaagay min almasjidi masjid ayuu ka istaagay yamshi isagoo socda faatbacahu waxaa raaciyey abu hurayraa abu hurayra basarahu aragiisa ayuu raaciyey oo saasuu u milacsaday kharaja ilaa uu mxuu ah, ka baxa min masjidka faqaala wuxuu abu hurayra ama haada kan miya faqad casaa wuxuu caasiyey ood ku caasiyey abalqaasim sala allahu calayhi wasalam nebi muxamed oo kunyadiisa ay ahayd abalqaasim ayuu ku caasiyey marka masjidka marba haddii la aadimo inaan laga bixin ayaa loo baahan yahay sida xadiidkan uu caddayna laakiin qofka haddii weyse uu doonana amaba ballan adag u lahay ama xaaje ay jirto marka ayada qofka lama garbaduubayo lamana muxuu ahay dabraayo laakiin asal ahaan isagoo wax muxuu ahay cillad ayna jirin inuu markii la aada masjidku ka tago arrinta ayada looma baahna weyaan waana mujarabo qofka wakhtigioo la gaaray haddii aad yihahdo masjid fulan ka gaaray waa iska ordaya iska degdeg macno badan aan lahayn oo hadda wax weynoo sii cirbadan ayna jirin inta badan waxaa ku dhacda jamacadaas inay dhaafto kaliba khaasatan nairobi meeshaan aan joogno iyo jaamkeeda iyo howlaheeda dhibkeeda ma yara dabakagaar amaba waxaa weya salaad ay dhaafto amaba xitaa salaad ay dhafta laga yaaba qaar inuu yidhahdo markii la aadimayo yidhah toonkan gaaraba ah iskaga tukada aggaan ah, iskaga sii dhawaade kadibna jaam wuxuu kriyoko iyo meelahaas meelahaas intuu galay koombe ayaa waxaa laga yaabaa inuusan eh, salaadii ka gaarin dhowr dadka wayna qabsataa dadka way qabsataa arrinta ayada ayib ama baabka baabun laa tamnuc ha ka reebin imaa allahi addoommaha alle oo dumarka ah masaajid allah masaajid alla ha ka reebina weeyaan xadiid saddex boqol iyo sideetanaad can ibni cumar waxaa laga radi allahu tacala canhuma qaala wuxu yidhi ibni cumar kaanat waxay ahayd imra'atun haweenay oo licumara cumar ibnukhadaab uu qabo cabdullahi bni cumara wuxuu leeyahay aabbahay haweenay uu qaba ayaa jirtay tashhad waxay soo xaadiri jirtay salaata subxi salaada subax iyo walcishaa salaada cisha imaan jirtay filjamacati jamacada ay imaan jirtay oo filmasjidi masjidka ay u imaan jirtay labada salaadoodba oo mxuu ahaa habeenkii ah ay u imaan jirtay masjidka fa qiila laha waxaa loo yidhi lima tarujiin lima takhrujiin maxaad u baxaysaa waqad taclamayna adoo ogsoon anna cumara sayd cumar yakrahu dalika inuu arrinkaa naca oo nacabiga ka masayra inaad muxuu habeennimo aad salaad u aado inuu jeclayn uu ka masayra sooma ogid maxaad maxaad u samaynaysa arrintayada qaalat waxay tihi wamaa yamnacuhu maxaa ka reebaa marka an yanhaani inuu iga reebo haddii aadba arrinta dhibsana muu iska joogi dhahaanwaa yeel lahaabe dhib maba jira arrintee ayb qaala wuxuu yidhi cabdullahi bin cumar yamnacuhu waxaa ka reebaa qowlu rasuulilah rsulka alle qowlkiisa ka reebaa sal l slm ayaa u diidaa inuu ka ima allahi addoommaha alle masaajid allah masaajid allah u diidana weyaan saasaa u diidaysa mooyaane haddii xadiidkaas usan hortaagneen kumausan ogolaadeen weliba xadiidka eh, mxu eh, qaybtiis dame wabuyuutuhunna khayru lahun guryahooda aw khayr badanna riwaayada qaybta eh, damay ahayd marka sidaa darteed waxa uu diidaa inaad kaa reeba nabigeennaa diiday in loo diido gabdhaha muslimaadkaa inay masaajidda ay xaadiraan weeyaan sayid caaisha ummuna ummi caaisha radi allahu tacala an ardaha waxay leedahay haduu nabiga ogaan lahaa waxa ay naagaha soo dirsiiyeen hadda iyo sida ay u dhaqmeen masaajiduu u diidi lahaa ayay leedahay radi allahu tacala an ardaha ayb waxaa ka mid qaylada laftirkeeda lama ogola <laughs> masaajidda in lagu qayliyo soo soo dirsan maaha oo waxba la dhegaysan waayo waa khatar marka arrimaha iyaga waa muhiim inta badan waad aragteen waxaa ragga uma badno masaajida haasatan waa naadir marmarkoode ragga aad qofka eh, laga xadayo si noqday iyo laba isyarjiidi markay dhacda marka soomaalida waa taqaanaa waa lagu yaaci waa la buuqi laakiin intaas markay xaaladda abiiciga caadiga tahay waxaa weeyaan buuq ma badna laakiin dumarka u badan yihiin waad aragteen weli war naga aamusa ima maqlaysid lakiin waxaad maqli dumarka naga aamusa mar kasta waad aragtaan way calcalayaan laakiin cidda raacini waa iska yaraatay marka waxyaabaha loo diidaa waxyaabaha mararka qaar eh, eh, keena ay in la yidhahda mxuu aha bal arrintaas say tahay wa fii riwaayati riwaayad alimuslim u sugnaatay qaala wuxuu yidhi mxuu ahaa nabigan ninka la yidhahdo nabigan wuxuu yidhi alah sl slam laa tamnacu ha u diidin annisaa haweenka xuduudahunna dheeftooda iyo ajarkooda ay ka helayaan min almasaajid masaajid ha u diidina weyaan ida sta'danukum haddii ay idin weydiistaan oy fasax idinka idin ha u diidana masaajidda alleh inay qaybtooda ka qaateen iyo wanaagga kala kulmayaan ilan duruus ay dhegaysanayaan khayr badan ay kala kulmayaan muxaadaraay dhegaysanayaan khudbaay dhegaysanayaan way ku cibaadaysanayaan qur-aanay ku akhrisanayaan wahaakada fa qaala bilaal ibnu cabdilaahi cabdulaahi ibnu cumar wiiluu dhalay oo bilaal la yidhahdo xadiidkii ninka warinayay ayaa wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaarteen lanamnacahunna waan u diidaynaa oon u diidayna oon u diidaynaa weeyaan qaala wuxuu yidhi fa aqbala calayhi waxaa u jeestay cabdulaahi ibni cumar baa u jeestay oo aabbihii ah fasabahu wuu caayay sabban cay ayuu caayay sayian weliba aad u liidan caydaa islaanta moogta bahal aad u liidan ayuu madaxa ka saaray weyaan aad buu u caayey maa samictu aan maqlin sabahu isagoo cay milahu isagoomilahu caydaasoo kale qatu weligii cay weligii aan dhagtiisa ku dhicin oon aabbihiisuun ka maqlin ayaa dusha laga saaray weyaan wa qaala kadibna wuxuu sii raaciyey oo wuxuu yidhi uhbiruka waxaan kaaga warramayaa can rasul rasuulkaan kaaga warramaya oon kuleeyahay nabigu wuxuu dhahay dumarkaan loo diidin masaajidda wataquul adna waxaad leedaha wallahi lanamnacahunna ilahay baan ku u diidayna u diidayna ad nabi muxamedna inuu muxuu aha loo diidin ayaan kuu sheegi markaasuu si fiican marada ugu dhiga weyaan cay ayuu qaatay marka waalidka de waa taqaana moogta waliba ay qadiyada noqotay in nabi moxamed ala sl laga hortaga hadalkiisa waa qofka muxuu u qiiroodo xadiis saddex iyo kob iyo siddeetanaad waxaa laga wariyay imraati cabdilahi zaynaba magaceeda waxa la bint mucaawiya aw bint abi mucaawiya reer bani hakiif ay ahayd bint mucaawiya aw bint abi mucaawiya athaqafiya imra'ata cabdillahi bn mascuud wayaan xaaskiisa qaalat waxay tihi qaala lana rasul wuxuu noo yidhi sal slm idaa shahidat haddii ay xaadirto oy timaaddo ixdaa kuna midiin almasjida masjidka falaa tamasa iiban iyo cadriyay u marba masjidka in la socdo haddii ay noqoto unsi iyo cadar iyo baabkiisa xagga hala dhiga weeyaan baabu duhuuli masjid masaajid galitaankiisa ayuu baab baabkan wamaa yaquulu qofku wuxuu dhihi cindahu markuu masaajid soo galaa wuxuu dhaha ayuu u baab yahay can abi xumayd waxaa laga wariyey abi xumayd magaciisa cabdulahi ayaa la yihahdaa abu xumayd abi xumayd aw abi usayd abi usayd ama dhah ama abi xumayd magaciisa waxaa la yihahdaa cabdulahi ayaa la yihahdaa sida ay muxuu ahaa qaar sheegayaan aabbihiina waxaa la yihahdaa haabit cabdilaahi bni haabit alansaari almadani waa ree ansaardiwaana mxuu ahaa madani qaala wuxuu yidhi waa saxaabi qala rasul rasulka wuxu yidhi sal l slm ida dakhala axadukum midkiin hadduu gala almasjida masaajidka hadduu gala falyaqul ha yidhahda allahuma allahw iftax ii furlii aniga abwaaba raxmatika naxariistaada albaabaheeda ii furfur weeyaan oon helo waida haraja markuu masaajidka baxana falyaqul ha yidhahda allahuma allahw inii aniga asaluka waxaan ku weydiisana min fadlika bismi اllahi wasalatu salam ala rasul laga hormaryana riwaayaad kale kuso arooray baabun laa yadhul masjida masaajidka qofka ma gala baabun laa yadhul masjida masaajidka ma gala man akala qofka cuna hawman toon aw basalan ama basal cuna oy ka soo urayso ma gala weeyaan lakiin haddii intuu cuna ay ka soo uraynin dhib ma lahan xadiis saddex boqol iyo saddex iyo siddeetanaad can jaabir bn cabdillahi waxaa laga wariyey zacama wuxuu sheegay jaabir bn cabdillaahi ana nabiya nabigeena sal slm qaala inuu yidhi man akala qofka aw qaala wuxuu yidhi yactazil ha ka fogaada masaajidana masaajidanaga aw masjidana falyactazil ha ka fogaada masjidana masjidkanaga waliyaqcud ha fadhiisto fii beyti gurigiisa weyaan yuusana dhibin saasuu nabig yidhi alayhi slam baabu nahyi reebil iskaraab ayuu baab yahay can nashdi daallati baadi in la yaboohiyo filmasjidi masjidka lagu yaboohiyo telefon qaaliho boqol kun jooga ama toddobaatan kun jooga inaad tirado masaajid ka istaagto baabkaas laisu diidaya xadiid saddex boqol iyo afar iyo sideetanaad can abi hurayrata abu hurayra qaala rasul rasul wuxu yidhi sal man samica qofkii maqla rajulan nin oo amaba qof kale rajul amaba haddii haweenay lamidta ayadna waa la mid yanshudu haybaarinaya amaba baafinaya dallatan baadi fi lmasjidi masaajidka falyaqul ha uu raddaha allaahu calayk ilaahay kuma soo celiyo baadida ayadaa kuma soo ha habaaro weeyaan faina almasaajida masaajida lam tubna looma dhisin lihada in lagu haybaariyo muxuu ahaa waxyaamaba lagu yaboohiyo waxyaabaa dhumay masaajid looma dhisin su-aasha laisweydiina waxay tahay annaga hadda waad aragteen meeshaan waxaa laga yaboohiyaa ilmo dhumay ilmo dhumay sooma waxay kala duwan yihiin marka masalada waa masalo khilaafiya masalada masalo khilaafi laakiin naf in la badbaadiyo meeshay joogtaan waad garanaysaan waxaa loo cunaa in la badbaadiyo bakhtiyaa loo cunaa oo dhiigaa loo cabaa sooma faman iura fii makhmasatin naf badbaadada najaaso loo cunay sooma marka munka muxuu ahaa nahyiga waxaa looga dhacayaa in naf la badbaadiyo culimmada ra'yigaas qabto ayaa la qaatay culimada qaar waxay leein maya laakiin arrinta ayada wax loo samaynaa waxaa weeyaan min baabi daruuraat wa daruuro darteed iyo naf in la badbaadiyo ayaa loo samaynaa laakiin lacag iyo wixii la midka ah waa la heli wax weyn maaha ayib baab masaajidi masaajid alatii taasu calaa urqi madinati masaajida ariiqyada madiina ku yeela in la tilmaamo farta lagu fiiqa oo la sheegsheega ayuu baabkan u baabiya weyaan marka madiina loo sodomarka maka loo socdo ariiqa madiina ama maka laga soo baxo ariiqa madiina lasoo aado masaajida ku yeela ayuu baabkan u baabiya weyaan haddii saddex boqol wakhtiga nabiga masaajidka oli jira laga hadlaya abcan xadiis saddex boqol iyo shan iyo sideetanaad can cabdillahi bni cumar waxaa laga wari anna nabiya nabigeena sal l slem kaana wuxuu ahay nabigeena yanzilu mid ku dego bidii tuwa meesha diituwa la yidhaahdo ayuu nabiga ku degi jiray hadda xaafad xaafadaha madiine ka mid maka ka mid weeyaan jarwal meesha la yidhahdo waa qofkii xaji wuu garan karaa jarwal meesha la yidhahdo ayaa diituwa ku ooli jiray ceelkii xataa nabigu ku qabaysan kaana wuxuu ahaa yanzilu mid ku dega nabigeenna bidiua meesha diua la yidhahda maanta jarwal ayaa loo yaqaanaa wayabiitu wuu beryi jiray xataa yusbaxa ka beriis markuu madiine ka taga ood magaalada maka aado intuusan magaalada gelin diuadaasuu nabiga degi jiray kadibna uu mxuu ahaa beryi jiray ilaa ka beriiso yusalii suba salaad subax wuu ku tukan jiray xiina yaqdamu makata markuu maka soo gala wa musala rasul rasulka ale mxuu ku tukan jiray daalika ka isaga ah calaa akamatin waa buuriyar dusheed haliidatin aad u adag buuraha makaabooda adag waa dhagxaan wada ah waad aragteen koleyba ama rag badan waad aragteen weyaan laysa fi lmasjidi masaajidka kuma tukan jir nabiga alladii kaasoo buniya laga dhisay ama meesha iyada gadaaldan markuu nabiga kadib ayaa masjid laga dhisay meesha ayada maaha laakiin buurta yaroo kor u qaadan ayuu ku tukan jiray saasuu leeyahay maanaadaan garan karna walaakiin warka lagu laabaya asfala min dalika meesha ayadoo masjidka meel ka yaro hoosaysa calaa akimatin aw calaa kamatin haliidatin buur yar oo aad u adag ayuu nabiga ku tukan jiray marka jarwalkaas waa meesha ayadoo nabigeena cala sl slam ku tukan jiray markuu magaalada galo masjid ay u ahaan jirtay weyaan xadiid saddex boqol iyo lix iyo siddeetanaad can muusa ibni cuqbata waxaa laga wariyey muusa ibni cuqba ninka la yidhahdo waxay walaala yihiin ibraahim almatrafi almadani ay walaala yihiin ninkaas eh, saxbaa u sugan oo saxaabinimo ayaa loo wariyaa saxaabada in badanoo ka mid ahna waxbuu ka wariyey qayb kamid mid ah taabiciintan qaybbuu ka wariyay isagoo saxaabinimo loo sheega weyaan war codka maad daaftaan gabdhaha gabdhaha codka maad daaftaan gabdhihii masjidka shaqaynaya la hadleen gabdhaha yaryar oo masjidka kudhex qoslayaan oo laga dhegaysan lahay darsiga gabdhaha masaajidka laga saara yaryar xadiidka saddex boqol iyo lix iyo siddeetanaad can muusa ibni cuqbata waxaa la wariy qala wuxu hi muusa ibni cuqba ra'aytu waxaan arkay saalim ibni cabdillahi baan arkay yataxaraa isagoo ku dadaala amaakina meelo ku dadaala min aariiqi jidka ka mid a ah, oo fa yusallii fiiha ku tukada wa yuxadiu sheega ana abaahu aabbihi kaana inuu aha yusallii fiiha mid ku tukada weeyaan wa annahu isaga ra'a nabiy nabigu arka sal sl yusallii isagoo tukada fii tilka alamkina meelaha iyaga nabigu ku tukada ayuu arkay weeyaan alkitaab araabicu kitaabka cawna la fariisay alkitaab araabic kitaabka afraad sifatu salaati salaada sifeed ayuu muxuu ahay u baabi u kitaab yahay iyo wa fadliha fadligeeda iyo wa muqadimaatiha muqadimaadkeeda horracyaalkeeda ayuu muxuu ahay kitaab yo weyaan kitaabkan wuxuu hoos joogaa maqsad alcibaadaadki waa kitaabka afraad oo maqsad alcibaadaadka hoos jooga fasalka koobaad alfasl awal fadlu asala wa muqadimaatiha hordhacyaalkeeda waxyaaba hordhaca oo salaada laga hormariyo weyaan baabu fadli salaad salaada fadligeeda ayuu baab yahay wa xukmi taarika qofka salaada ka taga muxuu xukunka uu leeyahay ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiid aad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala an arda cbdirxmaan sakhri dowsi anahu abu hurayra samica rasuulah buu ka maqlay sal slam yaquul isagoole ara'aytum bal ka warrama low ana nahran webi bibaabi axadikum midkiin albaabkiisa uu mari yaktasil uu ku qabayso fiihi isaga kula yowmin maalin arka hamsan shan jeer maa taquulu maxaad leedahay daalika arrinka isaga iyo qubayskaas yubqi inuu ka reebaa min daranihi wasakdiisa iyo qofkii wixii saarnaa wasakha inuu wax ka reebaa sallada weeyaan dabcan kama reebayo qaaluu waxay yidhahdeen laa yubqi kama reeba min daranihi wasakdiisa shayan shay kama reeba weyaan oo wuxuu wuu zuuliyaa shan jeer haddii qofku webi hormara uu ku qabayso shanta salaadood ayay la too tahay weyaan ama ayuu la too yahay weyaan yamxu llahu alla ayaa ku tirtira biha shantaas salaadood alkhataayaa gafafka ayuu ku tirtiraa weyaan sida wasaqda webigaas lagu qabaysana uu tirtiro xadiis saddex boqol iyo sideedieetanaad can abi hurayrata radi allahu tacala anhu arda anna rasula rasulka al sl slm qal nabigan wuxuu yidhi alaa adulukum idiin sheega oo min tusiya calaa ma wax yamxu llahu alla uu ku tirtira bihi isaga alkhaطaaya gafafka oo yarfacu bihi darajaat darajooyinka uu kor ugu qaado weyaan qalu waxay dheen balaha ya rasul lahi rasulka allow noo sheeg inaad noo sheegin iska day noo sheego noo sheeg qalu wuxuu isbaaqu lwuduu'i weysada oo la qurxiyo oo la wanaajiye cala almakaarihi wakhtiyada la hosana la dhibsana weyaan xilliga qaboobaha oo kale wa karat اlkhuطa tallaabada oo loo badiya ila almasaajidi masaajida loo tallaabeeyo weyaan waintidaaru salaad salaada oo lagu sugo bacda salaa salaa gargaasheed lagu sugo weyaan fadalikum kiinaas alribaat waa jihaad iyo muxuu ahaa qofka inuu dadaalo ood naftiisa ku xabiso weyaan xadii saddex boqol iyo sagaal iyo sideetanaad can camr ibn caas ninkaas camr ibn saciid ah waxaa la yidhahda camr ibnu saciid ibn اlcaas ibnu saciid weeyaan alashtar ayaa loo yaqaana ninka isaga waxaa la sheegaa inuu nabiga arkay calayh slat isagoo yar inuu nabiga arkay ayaa la sheegaa wuxuu geeriyooday hijrada nabiga markay ahayd alayh slat ayuu geeriyooday ninkaas saxaabigaas qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa cinda cumaan sayid cumaan ayaa nagtiisa ahaada fadacaa cumaan wuxuu u yeertay biahuurin weyseaad ayuu yeertay biyi ayuu yeertay weyaan faqala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasul rasulka all ayaan maqlay qul isagoola maa min imri'in qof ma jiro muslimin ee muslima oo taxduruhu ay u timaado ama ay soo xaadirta salaatun salaad maktuubatin ee farada oo fa yuxsinu kadibna wanaajiye wuduuaha weysadeeda iyo khushuucaha khushuucdeeda wanaajiye rukuucaha rukuucdeeda wanaajiye ilaa haddii arrintaa dhacdo kaanat waxay ahaataa kafaaratan dembidhaaf lima qabla wixii ka horey min adunuub dunuubta weyaan maa lam yuuti qofka haduusan la imaanin kabiiratan dembi aad u weyn wadalika arrinka asagana dahra zamanka kullahu dhammaantii weyaan oo mar alla markii uu saas sameeyana saas ayaa mxuu ahaa looga abaalgudaa oo dembigiisa lagu dhaafa weyaan xadii saddex boqol iyo sagaashanaad can abi hurayrata waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda ana rasula rasulka all sl slm kaana wuxuu aha rasuulkeenna yaquulu mid yidhahdo alsalawaat alkhams wljumcatu jumcada ila jumcati jumcada kale laga gaara iwa ramadaanu bisha ramadaan oo nagu soo aadan allahna gaarsiiya ilaa ramadaana bisha ramadaan kan laga gaaro mukafiraatun waxay dhaafid u yihiin oy mxuu ahay dembidhaaf u yihiin limaa baynahuna wuxuu udhexeeyey oo dembi ahaa ida jtunibat haddii laga fogaado alkabaa'ir dembiyada weyn weeyaan xadiid saddex boqol iyo kow iyo sagaasanaad can jaabir bn cabdillahi waxaa lagu radi allahu tacala anhu arda qala wuxuu yihi jaabir samictu nabiy nabigaan an ka maqlay sal slam yquul isagoo leh ina bayna arajuli ninka dhexdiisa iyo wa bayna shirki shirkiga wuxuu udhexeeya iwalkufri gaalnimada tarka salaad salaada laga tago weyaan baabu istiqbaal qiblati qiblada oo la qaabil ayuu baabkan u baab yahay xadiid saddex boqol iyo laba iyo sagaashanaad can bara ibni cazib waxaa laga wariyey abu camrin oo abu cumaara labadaba waa la yihahdaa albara ibnu caazib ibnualxaarif ibnu cadiy weyaan nabiga wuxuu la duulay afar iyo toban duulaan buu la duulay calayhi salat slam kuufa ayuu degey halkaas ayuu ku geeriyooday zamankii uu kuufo maamuli jiray muscab ibnu zubayr oo cabdillahi zubayr waaley meesha ugu ayuu geeriyooday radi allahu anhu arda qaala wuxuu yidhi albara bni caazib kaana rasulula rsulka alle wuxu ahy sal slam sallaa mid tukaday naxw bayt almaqdis baytmaqdis xaggiis ayuu u tukaday markuu soo hijrooday sittata aw sabcata lix iyo toban ama toddobiyo shahran bilaa weeyaan lix iyo toban bilood amaba toddobiyo bilood ayuu u tukaday dhanka bayt almaqdis kacbada gadaal bay ka martay beriga wuxuu samayn jire nabiga alai slam kacbada intuu xagga ka mara ayuu baytulmaqdes iyo kacbada isla qaabili jiray kacbaduu qaabilaya kadibna baytulmaqdes oo laga rabay qiilo ahaydna uu qaabili jiray laakiin kacbadii waa laga soo tagay madiina la yimid kacbadii gadaalay martay waxay noqotay markii in la qaabilo baytulmaqdes an bilood ama bilood weyaan wa kaana rasul sl sl yuxibu mid jecel an yuwajaha in loo jeediyo oo loo celiyo ila alkacbati kacbada ayuu jeclaan jiray faanzla allah alla soo dejiyey qad naraa waan aragnaa taqaluba wejhika wejigaada mxuu aha gedgidoonkiisa fi samaai samada iiriirideeda iyo eegitaankeeda fatawajaha kadibna fawalli wajhka shad masjid aram waati la yidhi marka fatawajaha nabigu wuxuu u jeestay naxw alkacbat kacbada xaggeeda u jeestay weeyaan wa qaala sufahaau doqonnadii waxay yidhahdeen oo meenaas dad ka mid ah waxay yidhahdeen wahum alyahuudu yahuudi weeyaane maa wallaahum maxaa ka jeediyey can qiblatihim qibladoodii allatii taasoo kaanuu ahaydeen calayha dusheeda qibladii ay u jeedeen oo baytulmaqdis maxaa ka jeediyey oy ugu leexdeen qul waxaad tidhahdaa nabi allow lilaahi almashriq alla ayaa qorax ka soo bax iskala walmaqrib iyo qoraxudhac iskala weeyaan isaga ayaa abooy isaga ayaana iskala yahdii wuxuu u hanuuniyaa man yashaau qofkuu doonana ilaa siraatin buu ku hanuuniyaa mustaqiiman weyaan adinka dhan arrinta ayada hawl idintaalla ma ahan weyaan fasallaa waxaa tukaday maca nebi nabigu waxaa la tukaday rajul nin la tukaday uma intaa kadib kharaja uu baxay bacda maa salla markuu tukaday kadib ayuu baxay weyaan fa mara wuxuu soo maray marka ninkii saxaabiga ahaa intuu inta ula tukaday waa kacbadii xaggeeda ula tukaday oo baytmaqdis aggeed waa laga leeda nabigu wuxuu u tukaday isagoo waxa weyaan u jeeda dhanka kacbada aggeed faala waxaa tukaday maa nabi nabiga waa la tukaday rajulnin uma haraja uu baxay bacdama salla markuu tukaday kadib famara wuxuu soo mar calaa qowmin qola oo min alansaari ree ansaareed ka mid a ah, fii salaati alcasri salaada casr naxwa bayt almaqdis ayagoo baytmaqdis ujeeda warka sooma gaari meeshii laga soo wareega ayagoo u jeeda ayuu mxuu la kulmay faqaala wuxuu huwa isaga huwa isaga yashhad wuxuu oo markhaati ka yahay anahu isaga salla inuu tukaday maca rasul rasulka al la tukaday ayuu markhaati ka yahay wa annahu nabigana tawajah inuu u jeestay naxwa alkacbat kacbada xaggeed oo dhanka baytulmaqdis buu ka soo leexdayoo kacbada xaggeed ayaad muxuu nabigu u jeestay alai slat slam fataxarafa waxaa wareegsaday alqowmu qoladii salaaddii qayb ka waxay u jeedeen dhanka baytulmaqdis waa iswareejiyeen weeyaan xataa tawajahuu ilaa ay u jeestaan naxwa alkacbat kacbada ayada intay ka dhacday laba meelood bay ka dhacday meel waxaa weeyaan waa masjidka loo yaqaana masjid qiblatayn aljaamica alislaamiya iyo biiri cumaan u dhexeeya halkaa ku yeela weyaan waa qodob meesha kale ay ka dhacdayna waxaa weeyaan masjid quba labada way ka dhacda haddii aad riwaayaad marka midna quba tilmaama midna bani salima tilmaamays ad aragtaan saas ula socda weeyaan walam yadkur muslimun imaam muslim muusan sheegin shan alyahuudi yahuudi shanigeeda muusan sheegin xadiid saddex boqol iyo saddex iyo sagaashanaad hada wallah aclam w sal allah waslam ala abdi rasul mustafa